النصب ودعا كالمرا تقول زيد خلف عمر قعدا وصوم يوم السبت وصير غدا وإن تقولينا الأمير جالس وفي فناء الدار بشر مائس فجالس ومائس قد رفعا وقد أجيز الرفع والنصب معا باب كم haadaa kanu baabu kam kan baabkeedu weeye kamkii alkhabariyati ee khabarka loo nisbeeyey waxaan halkan ka gelaynaa kam kam carabiyada waa labo kam ab kam carabiyada waa labo kam khabariyaa iyo kam istifhaamiyaa marka isku meel laguma sheego labadooda sababtoo ah mid walbaa macnay leedahay cid ku macnaha lagu ag sheegaa kam khabariye waxaa la sheegaa marka la marayo idaafada hadda idaafaan ka soo baxna soo maahan halkaasaa lagu sheegaa sababtoo ah tamyiiskeeday jirtaa weligeed tamyiiskeedu waa majruur tamyiiskeeda aa majruur ah saasaa loo sheegaa oo idaafayna ku jira kamtaa mudaaf ah tamyiiskeediina waa mudaaf ilayhi labuu mid noqdaa inuu noqdo mufrad majruur ah ka miatin wamaa fawqahaa sida mia oo kaleeto tamyiiskeedu mufrad majruura u noqdo kanta kabariyadana waxa weeyaan waa mufrad majruura inta badan oo waxaa la leeyahay kam maalin oo kaleeto kam cabdin oo kaleeto kam cilmin oo kaleeto waxa weeyaan mufrad oo majruura ah a laga dhigaa waxay kaleeto uu noqon karaa tamiiskeedu jamac oo majruur ah ka casharati wamaa duunaha casharatu rijaalin casharatu rajulin ma banaano casharatu rijaalin ilaa alaaatu rijaalin soo ma jeedid markaa jamac majruurana waa noqotaa marmar sida cashara iyo waxa ka hooseeya marka kanta khabariyada waxaa lagu sheegaa baabulidaafa ilaa tamiiskeediiya majruura oo ay jertaa tmyiizkaasuna wuxuu noqonaa mfrad majruur ah eh, mfrad oo majruur ah ka miatin wamaa fawqahaa amase jamc majruur ah ka caشharaةi wamaa duunaha macnaheeduna waa bmanaa adadin kaiir ah, bmanaa cadadin kaiir weeye macnaheedu amaa kamta istifaamiyada baabu tamyiiztaa lagu sheegaa maxaa yeelay tamyiizkeeda mfrad mansuuba ah marka tamyiizka markii la joogo aa la sheegaa kamta oo istifaamiyada ah wajrur jar bikam kam ku jar maa isimkii kunta aad ahaatay mukhbiran mid ka khabraya canhu isimka xaggiisa mucadiman xaalo aad tahay midkii weynaynayana ka khabraya liqadri qadarkiisa weynaynaya mukasiran xaalo aad tahay midkii badinayana ka khabraya wajrur jar bikam kam ku jar maa isim kunta aad ahaatay mukhbiran mid ka qabraya canhu isimka xaggiisa mucadiman xaalo atay midkii weynaynayana ka qabraya liqadri qadarkiisa weynaynaya mukairan xaalo atay midkii badinayana ka qabraya wuxuu ku leeyahay haddiiba kantu ay khabariyo noqoto oo bimacnaa tacdiim liqadri wa takfiir ay noqoto waxa weeyaan waa inaad jirtaahoo tamiiskeeda aad jirtaa kantaa mudaaf ah ayadaa wax tanna waa mar kale oo musanifku caddaynayo mudaafuleeyiga caamilkiisu inuu yahay mudaafka maxaa yeele wuxuu ku leeyahy wejrur jar bikanta ku jer kantuna waa mudaafkii ah, waxa la jeraana waa tamiiskii oo mudaafulehi ah marka si sariixu u caddaynaya madhabkiisu inuu yahay caamilka mudaafulehiga jira inuu yahay mudaafka wejrur jar bikam kam ku jer ma isim kunta aad ahaatay mukhbiran mid ka qabra canhu xaggiisa maad waxay ku dhacaydaa tamyiiska oo mudaafu kamta u noqonaa tamyiiska oo kamta u noqonaya mudaafu ilayhiga maa isim jer kuntaad ahaatay mukhbiran mid ka qabra canhu xaggiisa mucadiman xaalo atay mid weynaynaya ayaad ka qabreen mukhbirana isim faacila faacilka ku asturan aa laga xaalayna mucadimanta liqadri qadarkiisa mid weynaynaya oo shayga waxa weeyaan bimacnaa caiim ayaad u muujineen inuu yahay inuu shay caiima yahay ayaad muujineen mukairan xaalatayn mid badinaya cadadkiisa oo cadad badaan inuu yahay ayaad sheegayda marka tamyiiskaas la jerayaana mufraduu noqon karaa sida badan taquulu waxaad leedahay ka maalin maal badanaa afaadatu ay faa'iidayda yadii gacantayda fiiri ka maalin maal badanaa maxaa gacantaydaas maal tabacday aad leedahay wixii gacantaadu tabacdaad wax weyn oo tiro badan ka dhige وكم من قرية مgaaلo badna أهلgna an hلgna بمaعنaa عadد kaثيir wey ka maalin maal badana aفاadtu ay فaa'iday yadi gacanteeda weligeed waxa weeyaan marka فiiri فicilka gala jumlada kanta khabariyada maadiyu noqdaa aفاadtu soo ma jeed inu maadi yahay sidaasu maadi u noqonaa sababto ah maadaama بiمaعنaa cadad kaثيira ay tahay waxa weya شhaygu inuu maadi noqdaa sababtoo ah shaygan inuu badan yahay iyo inuu yar yahay goormaa la ogaa karaa markuu inta dhaco ku maro laakiin shay mustaqbalahon la gaarin miyaa la ogaa karaa inuu badan yahy inuu yar yahay lama ogaa karo marka mudaaric ma geli karo jumladeedu ma geli karo wa kam inaa'in fiiri haddana waxaa lagu tusaa taas waxay ahayd maalin waa mufrad ka maane mudaailegiyo mufrada waa sida haalibka wuxuu u hormariyey sida badan waa mufrad inuu noqdo inuu jamc noqon karo kutusaa wa kam imaain addoommo dhadig badana waa jamcu amatin addoon dhadig imaa wa kam imaain addoommo dhadiga badanaa oo malakad ay milkiday yaddii gacmintayda faacilku yaddii u laabanaa wa acbudin addoommo ragase badana waa ku cadsanta marka acbudin waa jamcu cabdin imaainna waa jamcu amatin tana wuxuu kutusaa in tamyiisku noqon karo jamac majhuur ah eh. mar kastana kamtu ayadaa u horaynay maxaa yeelay sadaara iska leedahay liannaha tadullu calaa inshaai takfiir inshaau takfiir wax badan inay curido ayay waxa weeyaan tustaa sidaas darteeda sadaara iska leedahay hadalka ayada a u hormarta baabmubtadi wاkhabr haadaa kanu baabulmubtadai mubtadihii baabkiisi weeye wاlkhabari iyo khabarkii baabkiisii labadooda hal baabaa lagu wada sheega lama kala reebo sababtoo ah khabar mubtadun laazima ma jiro khabar aan mubtad lahayn laakiin waa dhici kartaa mubtad aan khabar lahayn ah, oo mubtadaha labaa loo qaybiya mubtadaha labaa loo qaybiya mubtadn lahu khabarun wa mubtadn lahu marfuucun sada masad اkhabr mubtadihiya labaad mubtada khabar qaata زaydu qaamu iyo mbtad aata marfuuc oo isku aadiya booska iyo abarku degi lahaa buuxiya oo mbtadahana kabarba u baahana sida insi aacil hadduu noqdo waxa weeyaan aacilu iska qaadana aqaa'imun الزaydaani aqaa'imun laba taagan ma yihiin aلزaydaani labadiise hadda iiri aqaa'imun الزaydaani aqaa'imun waa mubtade hamsada istifhaama qaa'im waa mubtade azaydani waa faacil xataa khabar kama dhigi kartid maxaa yeelay mubtadihi khabar waajib waxa inay ismudaabaqeeyaan oo hadduu mubtaduu khabar mufrad yahay waa inuu khabarku mufrad noqdo hadduu mubtaduu musanna yahay khabarku waa inuu musanna noqdo hadduu mubtaduu jamac yahay khabarku waa inuu jamac noqdo mubtaduu hadduu mudakar yahay khabarku waa inuu mudakar noqdo mubtadu hadduu yahay muanas khabarku waa inuu muanaf noqdo waxaa waajiba ah mubtadii khabarku inay ismudaabaqeeyaan oo shanta isku mudaabaqeeyaan ifraadka taniyada jamaca tadkiirka taniidka shanta inay isku mudaabaqeeyaana waajiba ah. inay isku mudaabaqeeyaan a waajiba ah. marka haddii lagu yidhi aqaa'imun azaydaan azaydana waa faacil marka waa mubtada aan khabar lahayn waxaa la mid ah, a madruubun ilcamraani madruubun laba la garaacayo ma yihiin alcamraani labadii camar madruubun waa mubtade camraani naayo faacilay u qaadatay kaasaaba uga filnaaday waxa weeyaan khabarkii oo ka kaafiyey marka mubtada luq ahaan waa maa yubtada bihi ahay waa waxa wax lagu bilowdo mubtada isilaaxaanhu waa ismu sariix waa ism cad sida zaydun qaa'imun oo kale awilmuawalu bisariix ama sariixa lagu awila wa an tasuumuu khayrun khayru hadda waa qabar mutadiin halkaa laga dhalaalina wax laga awila an tasuumuu ay sawmukum huwa alsmu sariix waa ism sariixa aw ilmuawalu ama waa mid lagu awila bisariixi alcaari can alcawaamil اlafdiya oo ka maran caamil lafdi caamil lafdi oonaysan ku jirin maxaa baxay kaana zaydun qaa'iman oo kale ina zaydan qaa'imun oo kale wixii caamil oo lafdihu galay sida kaana yakwadeed waxay galeen ina yakwadeed waxay galeen kuwaasa meesha ka baxay waxa waya caamil waxaa la rabaa inuu ka dharbeelo mubtadaha oo lafdiya caamil lafdiyu ka dharbeela hadii lagu yidhi maxay kutusaa caamilka mubtadaha ku jira waa caamil macnawiya halkaanu kuugu sheegay maxamed ulamin afar qowl mubtadadaa ku jirta mubtadihii qabarka yaa ku camal fala afar qowl qowlka koobaad mid walba waa la rafciye labadaba ibtidaa bilaabashadaa lagu rafciye qowlka labaad labadoodu taraafaca ayaga israfciyey mubtadaha khabarkuu rafciyey khabarkuna mubtaduu rafciyey waa isdhaafsadeen kan saddexaad mubtadaha waxaa lagu rafciyey ibtidaa bilaabashada khabarkana laba caamila isugu tagtay ibtidaa iyo mubtadu caamil lafdi iyo mid macnawiya qowlka afraad waa midka ugu saxiixsan cudba ibnu maali buu yidhi ina maali agtiisa si weyna waa u nisbeeyey waxa weye mubtadaa waa la rafciyey bilibtidaa oo caamil macnawiye ah khabarkana waa la rafciyey bilmubtada yaa lagu rafciyey waana icraabkaan ku soconnay icraabkii aan ku soconnay weye sida haalibkaa mubtaduhu waa inuu macrifo noqdo hadduusan macrifo noqonna oo waxa w waxa w mubtadu mota waa waa maxkuum alayh waa midka wax lagu xukmina waxaa leedahay zaydun zayd qaaimu waa taagan yah maxaad ku xukmiday inuu taagan yahay zaydun zayd caalimun aad leedahay cilmigaad uxukmiday marka waxaa la yidhi wاlxukmu calىa majhuulina laa yufiid in majhuul wax lagu xukmiya wax faa'iidaa male haddaad tidhahda rajulun qaaimun ninaa taagan wax faa'iidaa male marka waxaa la yidhi waa inuu macrifo yahy haddii macrifanimada la waayana waa inuu helaa musawiq wax u cunansiiya mubtadnimada waa inuu helaa hadduu nakira noqdo musawiqaadda ilaa soddona la gaarsiiyey laakiin khulaasadooda waxaa la idhaha ataksiis watacmiim wey waxay ku kooban tahay waa wax faa'iideeya khusuusiyo oo taksiis faa'iideeye ama tacmiim taksiiska iyo tacmiimkuna waa kaan usuul fiqiga ku taqi haddii lafdigu caam yahay mutadus ka noqon kara miaal bal fiiri waxaad dhihi kartaa kullun lahu qaanituuna kullun dhammaan qaanituuna way adoocayn lahu lilah fiiri kullun kullun soo ma nakira soo maaha cumuuman faaida khalas mubtada waa ku filan marba haddii cumuum laga helo maxaa ila tacmiimkaasaa ku filan taksiis haddii la helana waa la mid walaa cabdun adoon adoon waa iska mudlaq soo maahan khasis marka adoonko mu'minun khalaas waa noqon karaa marka khayrun min mushrikiin gaal asaga ka khayr badan marka waa noocaas وin فتحta نطق باسم مبتdى فارفعوا والأخبار عنه أبدا وin فتحta hadaad furto annudka dhawaaqa bismin magac haddaad ku furfurato magacaasoo mubtadain lagu bilowday farfac god hu isimkaas god walakhbaara khabaryaalkiina god canhu isimka looga qabray abaddan weligaa god wain fataxta haddaad furfurato annudqa hadalka oo aad ku bilaabato bismin isim isimkoo mubtadain hadalka lagu bilowda mubtadain uu ahaa hamsadiya lidaruurati istiqaamati اlwasni alif loo bedelay mubtadaa le waa hamsadii lafteedii alf loo bedelay soo ma jeedeen wa in haddaad ku furfuratood ku bilaabato annudqa hadalka bismin magac isimkaasoo mubtadain oo lagu furfurtay farfac god hu isimkaas wal akhbaara khabaryaalkana god canhu isimkaas looga qabnay abadan weliga marka hadalka haddaad ku furfuratood ku bilaabato isim waxaad moodaydaa inuu leeyahay mubtadaha marka la godaa waa marka isaga hadalka lagu biloodo la hormariyo marka godidiisa shardi uma ahan inuu hadalka u horeeyo shardi uma ahan oo mubtaduu gadaalna waa mari karaa waana soo hormari karaa laakiin asalku mubtada waa inuu soo hormaro laakiin wuxuu ula jeedaa muraadku wuxuu weeye tajarudhu can alcawaamil lafdiya isimka haddii isaga lagu dhawaaqo oo aan caamil lafdiyu ka horrayn saas ula jeeda waa inaan caamil lafdiyu ka horrayn sida kaana zaydun aad tiri amase ina zayd markaas caamil laftiga ka horreya mogtahay mubtadaha marka la godaa waa markaan caamil laftiga ka horrayn asaga hadalka lagu bilowdo laakiin lagu bilowda looma jeeda keliya mar walba mubtaduu khabarka inuu ka soo hormarayo marmar uu ka gadaal mari karaaba noo soo socota wain fataxta haddaad ku furfurato annudqa dhawaaqa bismin magac isimkoo mubtada lagu bilowday farfac godhu isimkaas wal akhbara khabaryaalkana good canhu isimka looga qabray weligood marka waa marfuuc mubtadii abar abadan weliga bog se ula jeedaa abadanta abadanta wuxuu la jeedaa fii jamiic xawaalihi mufrad hadduu noqdo muana hadduu noqdo jamac hadduu noqdo munsarif hadduu noqdo malansarif hadduu noqdo mid waaxid hadduu noqdo jamac hadduu noqdo intaba sune mubtadaha god abadan fii jamiic axwaali xaaladihiisoo dhan xaaladihiisoo dhan xaa loola jeedaa sawaan kaana mufradan aw kayrahu mufradu noqon karaa muanu noqon karaa jamcu noqon karaa munsarifan kaana aw laa munsarifu noqon karaa maalansarifu noqon karaa waaxidan kaana aw aw mutacadidan hal mubtaduu noqon karaa waa tacadudi karaa wahuwa alغafuur اlwaduud dul carshi اlmajiid facaalu lima yurid hadda khabarkiiyaa tacaduday khabarkii ayaa tacaduday marka waa noocaas wuxuu yidhi taqulu waxaad leedahay min dalika fii dalika madkuurkaas waxaad ka leedahay isim lagu bilowday iyo khabarkiisii tquل waxaa leedahay min dalika في dalika madkuurkaas waxaad ka leedahay زaydun زayd caaqilu waa mid caqli leh hadda zaydun waa mubtade caaqilu waa khabar labadaba waa la goday labadu waa ismudaabaqeeyeen mufradnimada zaydun caaqilu mufradnimada waa ismudaabaqeeyeen mudakernimadana waa ismudaabaqeeyeen mubtadihina waa carab maanta waa sulxu heshiiska khayrun asagaa khayr badan aad leedahay hadda waxa weeyaan mufradnimo waa isku mudaabaqeeyeen asulxu khayrun mudakarnimana waa isku mudaabaqeeyeen asulxu khayrun tan kaleetana mubtadii waa macrifo aluna ku macrifoobay al ayuu ku macrifoobay walamiiru amiirkii ashuna weliba al oo waxa weeyaan oo oo jinsiya iska weeyaan ashu xataa ma ahan al gaar ah al gaar ah oo ahdiyaad ma ahan hadda asulxu waa sulxu heshiisoo dhan wey waa istiqraaqiyadii khayrun isagaa khayr badan min alfurqati uu ka khayr badan yahay wlamiiru amiirkiina waa ahdiyatama caadilu waa caadil mid gaar laga hadla amiir o dhan caadil maaha waa la ogyahay walamiiru amiirka aan isla niqin caadilun waa caadil marka inuu macrifo yaha shardiya mubtaduu ha ahaado calaq ha ahaado mid al ku jirta midka marka asha jinsiyada istiqraaqyada ku jirto lafdigiisa macrifa macnihiisu laakiin waa nakiro walidaa saas daraaddeed ismka ka dambeeya jaarmijruur hadduu ka dabamaro darabtana waa ka sifay kartaa biictibaari اlmacnaa darabtana waa ka xaalay kartaa biictibaari lafdi waay walaa yaxuulu ma bedelo xukmuhu xukunkiisu isma bedelo walaa yaxuulu isma bedelo xukmuhu xukmu mubtada mubtada xukunkiisu isma bedelo mataa waktigii isma bedelo dakala uu galo dakala uu galo laakiin calaa jumlati jumlati mubtada mubtadaha jumladiisa uu galo wa hal uu galo wa bal uu galo walaa yaxuulu isma bedelo xukmuhu xukmu mubtada mubtada xukunkiisu isma bedelo mataa dakala mataa waktigii isma bedelo dakala uu galo laakiin calaa jumlatihi jumladiisa uu galo wa hal uu galo wa bal uu galo waxa waya mubtadaha adawaadka gala laba weeye adawaad oo camal fala sida kaana iyo inna iyo danna iyo kuwaas hadday galaan xaabka isbedela xaabka isbedela adawaadna ma camal falaan adawaadda marka aan camal falin sida waxa weeyaan laakiin oo istifraakiya sida oo waxa weeyaan hal oo xarf istifhaam ah bal oo itraabiya kuwaas ma camal falaan hadday galaan marka mubtadaha xaafkiis isbedelima macnuhu hadduu raba ha isbedel macnuhu waa isbedele laakiin xukunku icraabku ma isbedelayo walaa yaxuulu ma isbedelo xukmu xukmu mubtada mubtada xukunkiisa isma bedelo mataa waqtigii isma bedelo dakhala uu galo laakiin laakiin calaa jumlati mubtadaha jumladiisa uu galo laakiin oo istidraakiya istidraag faa'iidada wa hal ay gasho istifhaamiya wa bal ay gasho iraabiya waqadim hormare alakbaara khabaryaalka hormari waqadim hormare alakbaara khabaryaalka id waqsi hormare tastafimu fahamsiin aad dalbaydo wadaalika mihaalkiina ka qowlihim waa carabta hadalka yidhaahdeen oo kale ayna makaankuu ku sugnaaday alkariimu ninkii deeqsiga ahaa kariimkii almuncimu oo nimcay jiro dadka wax sii jiray aan waqadim hormari alakbaara khabaryaalka hormari id waqti hormari tastafhimu fahmsiin aad dalbaydo wadaalika mihaalkiina ka qowlihim carabta hadalka yidhaahdeen oo kale weeye ayna makaanku ahaaday alkelimu ninkii deeqsigahaa almuncimu ee nimcaynaya wa miluhu mihaalkaasuu la mid ahaaday kayfa sidee xaalkiisu ahaaday almaridu kii xanuunsanaa mariidkii almudnifu ee daciifay amase almudnafu la daciifiyo xanuunka daciifiyey ah, xanuunku uu daciifiyey oo ficilka waxa waya adnafa almariidu waa la yidhahdaa laazim ah adnafahu maraduna waa la yidhahdo mutacadiya yatacaddaa walaa yatacaddaa adnafada yatacaddaa mafcuul waa qaataa walaa yatacaddaa laazimna waa noqdaa kayfa sidee buu ahaaday almariidu kii xanuunsanaa mariidkii almudnafu ee la daciifiyey amase almudnifu asagu daciifay waayuhaa midkaano kanday alkadi oo kallahayo adiga sii kallahayo aroortii sii socdee mataa goormuu ahaaday almunsarafu soo gadoomidda goormaad soo laabane safarkan ka soo laabane maxalushaahidka halkan waxa weeye khabarka asal waxa ah horta inuu dib maro mubtaduu hor maro asal saasa ah in mubtaduu horeeyo khabarku dambeey maxaa yaele khabarku waa kal wasfi wasfina waa inuu mawsuufka ka dambeeya marka asalku waa saas marka gabal waxaa dhici karta inuu hor maro jawaas marahna mararna waajibnimuba uhormaraa waajibnimada intuu hormaraa waa afar mar hal miduu kuu sheegay matniga saddexda kalena shaarixa kuugu daray afartiiba saasay kuugu yeeleen halka tan ugu horeeya waxay tahay marka qadarka in la hormariya ay waajibka noqoto waa marka uu qadarku sadaaro wax la noqdo sida asmaa istifhaam asmaa shardi asmaa waxa weeyaan asmaa istifhaam asmaa shardi kuwaasoo kale markuu noqdo laazim waxaa inuu hormaro waa waajib hale sadaara iska leeyahy markaasuu ku yidhi waqadim horumari alakhbaara khabaryaalka id waqti horumari tastafimu fahamsiin aad dalbaydo markaad wax weydiinaydo makaanaad weydiinay ayna makaankee xaaladaad weydiinay kayfa almaridu xaalkiisu suu yahay waqtigaad weydiinay mataa goormu ahaad markaad wax weydiinayso oad rabto in lagu fahamsiiyo markaas waa waajiba horumari wadalika miaalkiina ayna makaankee u ahaado ayna waa ism istifhaam can ilmakaan alkariimu mubtada muakara aynana waa qabar muqadama waayahay wa milu waxaa lamida miaalkaas kayfa xaalkusu ahaaday kayfa waxaa lagu weydiiyaa xaalka xaaladaa lagu weydiiya kayfa xaalkiisu see ahaaday almariidu kii jirana marka kayfa waa khabar muqadama almariid mubtada muaqara wa ayuha qadim mataa goormuu ahaaday mataana waqtiyaa lagu weydiiya waqti aa lagu weydiiya almunsarafu waxa weeyaan waa masdar mimiya almunsarafu soo gadoonidii goormay ahaatay raab baabu km alkhabariyati haada kanu baabu km kamka baabkeedi weeye kamtii alkhabariyati khabarka loo nisbeeyey baabu khabaru lmubtadain maxduufin taqdiiruhu haada baabu kam haa xarfu tanbih da ismu ishaara mubtada mabniyun calaa sukuuni fi maxali rafcin baabu khabarun mubtadain marfuuqun bilmubtadai wacalaamatu rafci damatun daahiratun fii akhiri baabu mudaaf kam mudaafuley majruur wacalaamatu jari kasratun muqadaratun calaa akhiri manaca min duhuriha ishtiqaalu maxali bisukuuni alxikaaya المحل بسكون الحكاية الخبرية صفة كم وصفة المجرور مجرور وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره واجرر الواو للسنان اجرر فعل امر مبني على سكون لا محل له من الاعراب وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقدير انت والجمله من الفعل والفاعل لا محل لها من الاعراب لانها مستأنفه بكم الباء حرف جر كم اسم مجرور بالباء وعلامه جره كسره مقدره على اخره منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الحكايه ما قصد لفظه فهو معرب الجر والمجرور متعلق بأجرر ما اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل النصب مفعول به أجرر كنت كن فعل ماض ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر مبني على السكون الاتصال بضمير رفع المتحرك لا محل له من الاعراب والتاء ضمير متصل مبني على فتح في محل رفع اسم كان عن عن حرف جر والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر الجر والمجرور متعلق بمخبرا كذلك تعلق مخبرا خبر كان منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والجملة من كان وصنها وخبرها لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول والعائد إلى الموصول الضمير الذي هو المجرور بعن معظما حال من فاعل مخبرا مخبرا تاسا اسم فاعله فاعل قاضيدا فاعل كضمير كمستتر كو مخبرا كأسفرا أبكى حالين مركا waxaa tira معظما حال من فاعل مخبرا منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره لقاتل الله محرف جر قاتل اسم مجرور باللام وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخر الجار والمجرور متعلق بمعظمة قاتل مضاف ولها ضمير متصل مبني على الكسر في mukairan xaalun min aacil mqbira xaalada noocaasoo kale waxa la xaala mutaraadisa waa isfan haddii laba xaalo isdaba dhacdo isku meelna laga xaaleeyo waxa weeyaan waxaa la ihahdaa waa maxay xaala mutaraadisa xaalada isfan laakiin hadda haddaan muksiran ka xaalayn lahayn mucadiman faacilkeeda markaasoo kale maxaa la haha xaala mutadaakhila xaalada isdhex gashay marka xaaladan haddaan hadda ka calayno muksiran mucadiman faacilkeeda maxaan leenahay xaala mutadaakila iyadii aa isdhex gashay laakiin isku meel haddaan ka xaalayno maxaan leenahay xaala mutaraadifa marka tan waa mutaraadifa maaha mutadaakhila maaha ma aha mutadaakhila ma مكفرا حال من فاعل مقبرا منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره تقول فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وفعله ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل والفاعل الله محل الله من الإعراب لأنها مستأنفة كم مال كم kan mudaaf maalin mudaaf ilay majruur calaamatu jarri kasratun daahiratun fi aakhirih afaada ficlu maadi mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab wa taau calaamatu taniif walhaa damiiru muttasil mabniyun cala dami fii maxala nasrin mafcuulu bihi muqadam yadii faacilu afaada marfuuc wa calaamatu rafci damatun muqadaratun calaa maa qabla yaa ilmutakalimi manaca min duhuuriha ishtiqaalu lmaxalli bixarakati lmunaasaba yadii mudaaf waliyaa mutakalim mudaaf ilay mabniyun cala sukuri fii maxali jari المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل الجر والجملة من الفعل وأفاد هي والفاعل ويدي والمفعول وهذا في محل رفع خبر مبتدا وكمتا والرابط بينهما الضمير الذي هو مفعول به أفاد والجملة من المبتدا هضنا هي وخبره في محل نصب مقول قول وكما الواو حرف عطف كم خبرية بمعنى عدد كثير مبني على سكون في محل رفع مبتدا كم مضاف إماء مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره ملك فعل الماضي مبني على الفتح لا محل الله من الإعراب والتاء علامة تانيث مبني على سكون لا محل الله من الإعراب وفاعل ضمير مستتر جوازا تقدر هي التحويد على اليد ويعبدنا الواو حرف عطف أعبد معطوف على إماء والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل وأه ملكت في محل رفع خبر المبتدا وكم رابط كاوي والرابط بينهما الضمير الذي هو الضمير المحذوف الذي هو مفعول به ملكة ملكتها اي اهد حيالي ملكت ضميرك كحد فنوح الله بنا إماء ملكتها مركا مفعولك محذوف كوي رابطك والجملة من المبتدا او كم وخبره او جملة في محل نصب محذوفة على جملة كم مال افادته يدي باب المبتدا والخبر وإن فتحت الواو للاستئناف إن حرف شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل شرط والثاني جواب وجزاه مبني على سكون الله محل الله من الإعراب فتح فعل الماضي مبني على سكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك في محل جزم بإن فعل شرط والطاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل النطق مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره باسم الباء حرف جر اسم مجرور بالباء وعلامة الجر كسرة ظاهرة في آخره الجر والمجرور متعلق بفتحت مبتدين صفة اسم وصفة المجرور مجرور وعلامة جر كسرة ظاهرة على الهمسة المنقلبة ألفا لاستقامة ضرورة الوزن لاستقامة ضرورة الوزن فارفع الفاء رابطة للجواب الفاء رابطة للجواب ارفع فعل امر مبني على سكون الله محل له من الاعراب وفاعله ضمير مستتر وجوب تقدير انت وله ضمير متصل مبني على ضمير في محل نصب مفعول به والاخبار الواو حرف عطف الاخبار معطوف على المفعول به والمنصوب على المنصوب منصوب علامه نصب فتحه ظاهره في اخره عنه عن حرف جر وله ضمير متصل مبني على الضم في محل جر الجار والمجرور متعلق بالاخبار ابدا ظرف زمان منصوب على ظرفيه زمانيه وعلامه نصب فتحه ظاهره في اخره وظرف متعلق بارفع والجمله من الفعل وارفع والفاعل انت والمفعول هذا في محل جسم بان جواب شرط هذا باب مركان مركله والجمله من فعل شرط وجواب لا محل لها من الاعراب لانها مستانفه تقول فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة لذلك من حرف جر ذلك ذا اسم شار مبني على السكون في محل جر الجار والمجرور متعلق بتقول لكلام البعد والكاف حرف خطاب زيد المبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره عاقل خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره والجمله من المبتدا والخبر في محل نصب المقول القول جمله تقولون والجمله من الفعل والفاعل الله محل الله من الاعراب لانها مستأنفه وصلح الواو xرف cطف الصلح مبتd مرفوع بالابتداء وعلاaمة رفع ضمة ظاaهرة في آkره خyر خبر مبتd مرفوع بالمبتدى وعلاaمة رفع ضمة ظاaهرة في آkره والجملة من المبتد وخبر في محل نصب محذوفة على جملة زيد cاaqل والأمير الواو حرف cطف الأمير مبتد مرفوع بالابتداء وعلاaمة رفع ضمة ظاaهرة في آkره عاadل خبر المبتد مرفوع بالمبتدى وعلاaمة رفع ضمة ظاaهرة في آkره والجملة من المبتد وخبره في محل نصب محذوفة على جملة زيد cاaqل ولا يحول الواو للاستثناء لا نافية يحول فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره حكم فاعل يحول مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره حكم مضاف لا ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه والجملة من الفعل أو يحول والفاعل أو حكم الله محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة متى اسم شرط مجد وحاتر mtىa sm shardi mujarad min macna shardi mabniyu calى sukuni fi maxal naصbin calى darfiyati zamaniyat wa darfu mutacaliq byaxuulu dakla ficl maadi mabniyu calى fatxati muqadarati calى akiri manaca min ظuhuuri ishtiqaal اmaxali bsukuni darbi laakin faacilu dakla marfuuc wacalaamatu rafci damt muqadaraة calى akiri manaca min duhur ishtiqaal maxali bsukuni اxikaaya wاljumlaة min alficl oo dakala iyo wlfaacil oo laakin ah fii maxali jarin biidaafati mata ilayha calىa xarfi jarin jumlati ism majruur bcalى wcalaamaة jari kasraة ظaahiraة fi aakirihi الجار والمجهور متعلق بالدخل جملة مضاف له ضمير متصل مبني على مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه وهل الواو حرف عطف هل معطوف على اللكن والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الحكاية وبل الواو حرف عطف بل معطوف على اللكن والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الحكاية وقدم الواو للاستثناء قدم فعل أمر مبني على سكون مقدر على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء ساكنين وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت الأخبار مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل والمفعول الله محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة إذ ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب وظرف متعلق بقدم تستفهم فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وفاعل ضمير متصل وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل جر بإضافة إذ إليها كقولهم ولا يقان كالجدب أين اسم استفهام عن المكان مبني على فتح في محل رفع خبر مقدم وجوبا الكريم مبتدا مؤخر مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا المتأخر وخبر المتقدم في محل نصب المقول قول المنعم صفة الكريم وصفة المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره ومثل الواو حرف عطف مثل مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره مثل مضاف له ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه طبعا هذا كبنان inaan nidhaahno milu markaan soo xraabna waa iska mubtadayada waa xraabna ku laaba وkhabr mubtad maxduufu taqdiirhu qawlka oo qawldaas aan ka dhigno khabarkii jumladaana aan ka dhigno waxa wey maquulu qowl waa dariiqo dariiqada labaad kayfa almariidu mudnafu khabar mubtada uswa oo xikaayo la arab labadaasaa ku banaan inaan qowl soo qadarno oo jumladaan maquulu qowl noqoto iyo inaan waxa weeyaan jumladan intaano iswadata aan xikaayahaan u exraabno sababta aan saas u leeyana waxay tahay raabiday ka maranta jumle qabar cadan raabida la rabaa wa miluhu waxaa lamid a kayfa sideebuu ahaaday xaalkiisu almariidu kii jireen mariidka almudnafu la dhaweeyey huwa mariidka marka raabiday ka marnaane haddaan tan qabar ka dhigi karno marka labadaas dariiqa mid u banaan ومثل الواو حرف عطف مثل مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره مثل مضاف له ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه kayfa almariidu mudnafu khabaru mubtada marfuuqu bilmubtada wacalaamatu rafci damatun muqadaratun calaa akhiri manca min duhuri ishtiqaal maxali bixarakati alxikaaya wa ayuha alwaawu xarfu cafin ayu munaada nakiratun maqsuudatun mabniyun cala dami fii maxali nasbin haa wuslatun lilnidaai maa fiihi al haa carabiyada waa afar iyada dhabuba ism alu ku jirto marka loo dhawaaqa midaa laga hormariya annabiyu u dhawaaq yaa ayuha nabiyu aladiina u dhawaaq yaa ayuha aladiina annaasu u dhawaaq yaa ayuha annaasu alqaadi u dhawaaq yaa ayuha alqaadi markastoo inaad ayu ka hormari ba ahaana aad ku dartaa haadaas marka waxaa la idhahdaa wuslatun linidaa'i maa fiihi al waxaa lagu gaaraa in loo naadiya ism al midna waxa weeyaan waxa weeyaan waxay noqotaa xarfu tambiih haadaa waatan ku jirta xarfu tambiih midna waxay noqotaa ismu ficil haa muqra'u kitaabiya haa bimacnaa khud qaado wey midna waxay noqotaa damiir haa'ibon lilmu'anas u sugnaatay sida waxa weye inaha oo kaleeto afartaas wey carabiyada haa haddaad aragto alqaadi صifatu ay wa صifatu marfuuci marfuuc wa calaamatu rafci damat muqadaraة calى اlya manaca min ظuhuurihaa ahiqal wa jumlaة munaada fi maxanas macduufaة calى jumlati ayna alkarimu lmuncimu jumladan oo laftirkeeda waa milhu kayfa almariidu lmudnafu ayadana fi maxanas macduufaة calى jumlati ayna alkarimu lmuncimu ayay ahayd mataa smu istifhaami can اlwaqti mabniy calى sukuni fi maxali rafcin khabaru muqadamu wujuba المصرف مبتدا مؤخر مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر والجملة من المبتدا المتأخر وخبر المتقدم الله محل لها من الإعراب لأنها جواب النداء والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد